بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله فصل والمتروك من الصلاة ثلاثة أشياء waxaynu kusoo jirnay fasalkan uu kaga warramayo sheekhu sujuudu sahwiga marka waxyaabaha laga tago salaada wuxuu inooga dhigay saddex shay fardun wa sunnatun wa hay fardun wuxuu gala jeedaa rukniga ayuu gala jeeda yacni shay rukniya oo laga tago wa sunnatun wa hay sunnahana wuxuu gala jeedaa abcaadi laanna hay-aadku laftooda de sunnaha ayay ka mid yihiin marka waxay noqonaysaa in la yidhaahdo un waxaa laga tagaa waa laba waa rukni iyo sunne sunnahana la qaybiyo oo loo qaybiyo hay-aad iyo abcaad hay-aad iyo abcaadiina waynu soo barannay waxa waxay kala yihiin iyo sida ay u kala duwan yihiin <clears throat> darsigeeni ugu dambeeyey waxaanu sheegnay asbaabta sujuudsaha way keensataa inay tahay saddex in wax laga tago iyo wax la ziyaadiyo iyo shakiga saddexdaas ahaaye mid baynu soo tilmaana mid baynu soo dhammayna waxay ahayd ziyaadada oo waxaynu idhi ziyaadadu haddii qofku camdan u ziyaadiyo batalat salaatuhu haddii uu sahwan xu ziyaadiyana wuxuu la imanaya sujuud asahw waay hadduu rukni uu ziyaadiyo isaga oo rukni hadduu ziyaadiyo dabeetana isagoo kudhex jira uu xusuusto waa ka tegayaa maalan ragcaddii shanaad buu istaagay isagoo mooday tii afraad inay tahay ragcaddii isagoo ku guda jira ayuu xusuustay inay tahay ziyaada inay tahay uu ka noqonaya waa ka noqonaya waay haddaba waxaa noo hadhayaa in laga tago oo matruuga sheeku sheekhu sheegaya ka tegitaanka waxaa laga tagaa waxay u qaybsamaysaa iyaduna labadaa qaybood inoo sheegay fardun wa sunnatun rukni in laga tago iyo shay sunaa in laga tago waa labadaas shay sunnaa haddaa laga tago waxaa loo qaybinaya hay-aad iyo abcaad hadduu abcaada ka tago muxuu la imanaya sujuud asahw hadduu sahwan uga tago haddii camdan uga taga labaduba waa isku mid weeyaan waa salaada jabi sunnahan hadduu ogaan uga tegey iyo haddii isagu isloosin uga tegey salaada ku jabi mayso lakiin markuu ogaan uga tago dee ajir waa nusqaamaya laa shak salaaddu marka ay sunayaasheeda oo dhan u dhamaystiro waxa weeyaan waalle waxa looga baahan yahay uu la yimaado waa salaad kaamiloo dhamaystiran isku midna maaha qofka aan caynka ah in hayn qofka khushuucay salaadiisa dhammaantood ku khushuucay iyo ka aan ku wada khushuucin isku ajri maaha waa kala ajri badan yihiin hadduu hay-aadka ka tagana sujuud sahwi waxba la iman maayo waxaa inoo hadhay marka ruknigiiba hadhay oo fardkaas ah rukni haddaa laga tago camdan iyo sahwan bay qaybsanaysaa iyadana camdan haddaa looga tago salaad way buraysaa qofka mutalaacib salaad buu ku ciyaaray hadduu ogaan uga tago salaadiis way jabaysaa hadduu sahwi uga tago wuu silowsan yahay ya salaaddiisu jabi mayso laakiin ruknigaasi waa inuu la yimaadaa salaaddu asixi maysa ilaa ruknigaa lala yimaado rukniga markuu ilaawo ee uu ka tago haddii aanu ka fogaanin oo uu xusuusto dib uusoo noqon doona ruknigu ka tegay dib ugusoo noqon waa markaanu fogaanin markuu ruknigii dib ugu soo noqdana ee ruknigii la yimaado wixii ka dambeeyeyna waa la imanaya iyadana oo tartiibta salaada arkaanteedu waa waajib in salaada la tartiibiyo arkaanteeda iyaduna waa waajib weyaan ayib hadduu ka fogaado oo uu dhaafo ruknigii ruknigiisi uu gaadho amaba uu dhaafoba waxa ay noqonaysaa ragcadda ragcaddii uu ka tegay rukniga la xisaabin maayo ragcaddaas way ka maqantay ya ragcaddii ku xigtoon ba halkeedii gelaysaa marka micnaheed waxay noqonaysaa ragcad baa ka maqan bay noqonaysaa marka waxa waxaa markuu salaada ragcad buu ku dari doonaa ilaan ragcaddii ruknigu ka tegay iyadu ma shaqeynayso waxaa shaqeynaysa ragcadda kale ee ku xigta unba halkeedii gelaysa dabeetna ragcad dhamaystir mu ku daray marka waynu tusaaleyna si inu fahno haddaba waxaynu soo qabanaynaa isagoo rugnigaan ka fogaanin waxa uu ka tegay sujuuddii labaad buu ka tegay waa sujuuday waa soo fadhiistay fadhigii udhexeeyay labada sujuud buu leeyimi waa is-ilaaway oo halku sujuuddii labaad keliman lahaa buu ilaaway deetan ragcaddii labaad buu soo istaagay soo kacayba waxaa dhici kartaa inuu halka laba rug laftid laga tegi karaa lakin mid uban mid un baynu tusaaleyna sujuudi inu ka tegi waynu tusaaleyna qiraaadii isagoo aqriyaya faatixadii ayaa waxa uu xusuustay inaanu sujuudin oo waad ka maqantay ba iyuu xusuustay wuu soo noqonayaa wuu sujuudaya sujuudu la yimid waxaa sujuudi ka tegey ayaa uu la imanaya waa sujuudaya marka slama socoti ya waa sujuudaya sujuud markuu la yimaado waa sujuud buu ka tegay midun buu ka tegay sujuuddii uu ka tegay buu la iman doonaa kabacdi dib buu soo kici doonaa faatixadii u aqriyay wuu soo celin doonaa faatixadii u aqriyay wuu soo celin doonaa oo odhan maayo faatixada marka horan aqriyi waayo tartiibta salaadda waa tartiibta arkaanta salaadda waa waajib waa in la kala horreysiiya haddaa waxa dhici karta isagoo rukuucsan ba inu xusuusto qraaadii waa aqriyay faatixadii waa dhameeyey uu rukuucay rukuuc dhexeedu ku xusuustay inuu sujuudi ka tegey uu sujuudi doona intuu ka tago rukuucdan ayuu sujuudi uu ka tegay buu la iman doonaa markuu sujuudda la yimaadana wuu soo kici doonaayo wixii sujuudda ka dambeeyey ee uu soo sameeyey dib uusoo celinayay qur-aankii faatixadu aqriyey dib intuu qiyaamkii la yimaado aqriyi doonaa waa rukuuci doonaa halkaasu ka wari doonaa sujuud sahwina oo la iman doona markaa muu fogaani laakiin markuu fogaado waxaa dhici karta inuu rukni ruknigiisii uu marayo iyo inuu dhaafo labadaba waa isku mid weeyaan sujuudduu ka tegay sujuuddeeda markuu maraya hadduu xusuusto ragcaddii hore ee uu maaratay sujuudda ay ka maqnayd meeshu bay ka baxaysaa ragcadduna ba halkeedii gelaysa ya ragcadduna ba halkeedii gelaysa marka waxay noqonaysaa ragcaddu hadhoto la iman matalan hadii ragcadda uu sujuudda uu ka tegey ay ahayd tii koowaad tan imika ku jiraana ay tahay tii labaad tan labaaduba kow noqonaysa ta labaad waxay noqonaysaa kow bay noqonaysaa ti saddexaadna labay noqonaysa ti afraadna saddex bay noqonaysa maxa dhiman ya ragcaddaas buu la doona marka qofku haddii uu rukniga uu ka fogaado oo rukniga ruknigiisuu gaadho amaba u dhaafaba ya ama salaaddu markuu ka baxaba uu xusuustaba hal ragcad buu la imanaya oo ragcaddii uu ka tegay ruknigu ma shaqaynayso ragcad dhamaystiran buu ku dari doona o la iman doona alkaas waadix man maanay waay kaasna waa ka weeyaan waxaa hadhay ya shakigii baa hadhay shakiga sheekuna uu inoo soo ururiyey hadduu qofku uu tirada uu ka shakiyo inuu tirada ka shakiyo iyo ficilka la imaanshihiisa inuu ka shakiyo shay la imaanshihiisii ma ficil ha noqda ma qawl ha noqde inuu ka shakiyo hadduu tirada uu ka shakiyo tirada yar buu qaadanaya waayo tirada wuu hubaa tirada badan buu ka shakisan yahay ma afar ragcadoodba mise waa saddex ragcadood sade ragcadan aada u taagantahi ma tii saddexaadba mise waa tii afraad tan afraad uu ka shakisan yahay lakin saddexta wuu hubaa waa saddex mise waa afar afarta waa laga shakisan yahay marka labada tiro tayar baa la qaadanaya ee la hubo oo ah saddex iyo afar saddexda saddex iyo laba labada laba iyo hal hal labadii sujuudood oo kalu ka shakiyey ma sujuuddii koowaad ba tani mise waa tii labaad waa tii koowaad buu kasoo qaaday tirada yar ee la hubo deetana tii labaad buu la iman doonaa hadhowna sujuud sahwi ayuu la iman doonaa waay haddii uu ka shakiyo shay la imaanshihiisii aan tiraba aan aan lahayn sida rukuucda oo kale maalan ama ictidaalka oo kale ama faatixada aqrinteeda oo kale ama taxiyaadka aqrintiisii oo kale ya miyaad faatixadii aqriday mise maad akriyin buu ka shakiyey miyaad rukuucday mise maad rukuucin buu ka shakiyey atixiyaadkii miyaad aqriday mise maad aqriyin ya waa imaanshihii asalku waxa weye inaanu la imanin marka wuu la imanaya faatixadii miyaad akriday mise maad akriyin wuu ka shakiyey waxay noqonaysaa markaa asalku waxa wey inaanu akriyin wey asalku marka wuu ariyi doona sujuudsahan ula iman doona miyaad rukuucday musamad rukuucin asalku inuu rukuucin wey uu rukuuci doonaa aye hadhowna sujuudsahan ula iman doona kuwa kale laga qiyaas qaada marka waaba intaas ma fahanteen ya eh, eh, kitaabkeennii horena waynu kusoo tilmaanay intaas baan filaya wuxu uhi sheekhu raximah llah falfardu ruknigu laa yanuubu canhu sujuudu sahwi sujuud sahwigu naaib ka noqon maayo halkiisa geli maayo bal iska daayay in dakarahu hadduu xusuusto wazamaanu qariibun xaalo zamankai waktigu inuu dhow yahay ataa bihi waa la iman doonaa wa calayhi waana ku banayn doonaa yani waxa u haraybu ku dhisi doona wasujuda lisahwi sahwigana waa u doonaa wazamaanu qariibun ta wanig kamuu fogaaninba wsunatu sunaha laa yacuudu ilayha ku noqon maayo xaggeeda bacda talabusi biha markuu bacda atalabusi bilfardi markuu ruknigii uu gudagelay dabadeed ama uu ku dheehmay yani markuu ku dheehmay ee uu galay wey laakinahu yasjudu lisahwi hase ahaatee yasjudu lisahwi canhaa sujuud sahwi la iman sahwi ayuu ka sujuudi doonaa wlhay-atu hay-adu laa yacuudu ilayhaa xaggeedu noqon maayo bacda tarkiha markuu ka tegay dabadeed walaa yasjud lisahwi canhaa sujuud sahwina markaasi la iman maayo oo sujuud sahwi ka sujuudi maayo waidaa shaka markuu ka shakiyo fii cadadi maa ataa bihi min aragcaat waay sujuud sahwa lala imanaya soo ma qofka hadduu sujuud sahwi ka shakiy in la yimid ka war sujuud sahwi kale miyuu la imanaya ya sujuud sahwigu ka shakiyey sujuud sahwi miyuu lagu kabayey ayuu laba ka tegey ama saddex uu ka tegey haddama arata ama waxaa laga yaabaa inuu wax ziyaadiyey ziyaado inuu la yimid tarkina uu la yimid oo uu ka tegay sunne markaa sahwigu ku kulmay salaadiisa waa mid iyo laba iyo saddex bay noqdeen sujuud sahwi isaguna oo laba sujuudood sahwi iyo saddex sujuud sahwi miyuu la imanaya maya sujuud sahwi waa mid un mar walba waa mad waa mir waa mid un imaam axmed baa la weydiiyey raximah llah qof uu batay sahwigiisu ilaa afar salaadiisa dhexdeeda afar sahwi baa ku dhacay ilaa shan sahwi uu farabatay markaasu wuxu uhi daaka qalbun haafilun kaasi waa qalbi haafilun buu gonya qofku sahwigu waa ka dhici karaa mid way ka dhici kartaa laba wuu ka dhici karaa waqtiyada qaar ka mida ya laakiin inta aynu ka bato waa qalbi haafila weeyaan salaadba qofkaas waa qof salaadiisaba aan war u haynin wey salaada in war loo haya la doonaya se war loogu haynaya ya ay adiga a ya ya waa in qalbigu soo jeedo de khushuuc baa lala imanaya khushuuc waa la khushuucaya waidaa shaka fii cadadi maa ataa bihi min arakacaati rakacaadka wuxuu tiradu limid hadduu ka shakiyo bana cala lyaqiini mutayaqinka shayga lahuba ayuu ku dhisi doonaa wahuwa alaqalu waana ka yar weeyaan wasajda lisahwi sahwina waa sujuudi doonaa wasujuud sahwi sujuud sahwigu sunatu suna wey halkaa muxuu ka sheegay xukunkiibuu sheegay ya sujuud sahwi xukunkiisu maxay sunatun oo sunna wey maxaa inoga so baxa markaa meesha haddaa sujuud sahwi qofku uu la iman waayo ou iska tago salaada uu ka baxo oo iska tago ama ha ilaawo ama camdamaha uga tagabe ya la odhan maayo salaadaado kala dhimanta la odhan wa maxaluhu maxalkiisuna qabla salaam salaanta ka hor weeyaan salaada intaan laga bixin markuu atxiyaadka dhamaystiro ay noqoto inuu ka baxo ayaa intaanu ka bixin buu sujuudu sahwiga la iman doonaa laba sujuudood dabeet markaasu ka bixi doonaa maxalkeedu waa qabla salaam bacda salaamna waa dhib malayada waa la dhayman kara waa isku mid weeyaan ayuhuma afdal unba culma khilaafeen keebaa wanaagsan labada lakin labada jeer ba la imanaya way isku waafaqsanya faslun wa khamsu awqaatin shan waqti laa yusallaa fiiha dhexdeeda la tukan maayo ilaa salaatun laha sababun salaad sababla mooyaane shan waqti laa yusallaa fiiha la tukan maayo dhexdeeda ilaa salaatun laha sabab salaad sababla mooyaane waynu soo marra samayn waay waynu muraajaceyna marka salaada sababtale asbaabtii misaan usoo qaybina ya saddex sababta koowaad mutaqadim ta labaad mutaahir ta saddexaad muqaarin soo ma waay salaad sababteedu ay mutaqadim tahay oo ay horeyso awqaat lkaraaha ma la tukanaya mase lama tukanaya ya waa la tukanaya tusaalaheeduna salaadu hay maaha salaad kusuf maaha ya salaada la qalaynayo haye haye taa waa la garta ta kale sababtu way horeysaa waa mutaqadim wey ya taxiyat masjidka salaat uh, aljanaaza waay sunat lwudu salaada sababteedu ay tahay mutaahar hay adiga a sheekh ma haysaa adiga ma haysid sheekha muraayadda xadan ma haysid sheekha kuxiga ma haysaa mutaahir tahay salaad may taas waa jamcigi salaad salaad sunaa weyaan salaad sunaa fadal salaat listikaara salaat listikaara soo waay salaat listikaara iyaduna way dambaysa mid kale yaa ku daraya hay ya ragcatey alxraam ah, ka ragcatey alxraam weya waay waxaan o hadhay mid sababteeda tahay muqaarin sababta muqaarin wey hay istaag ha waa muqaarin weyaan sababto saad alkusuuf wاlkhusuuf wاlstisqaa sax wey fadhiso waay waxaa inoo hadhay awqaat اlkaraaha waa imisa awqaat alkaraaha awqaat اlkaraaha waa imisa hay istaag a waa imisa waa laba hay sheeg labada casar bacdi ilaanta cd dhacayso ilaa salaada subax kabacdi ilaa inta qoraxda soo baxayso xabad baa ka dhiman waa sax wey xabadun ba kaa dhiman hay hay isagaa istag istag ah, a hay istag de xageed ka eegeysa xagga dambe adu hay xageed markii barti ka taaganta maxaa la yidhahdaa ha istiwa fariid sax wey waa intaasun intaasu darsigeenu maanta darsigu shekh noo shega intaas bacda salaat alcasri salaada ta koowaad waxa wey bacda salaat alcasri salaada casr da an shanta waqti inoo sheegay bacda salaat alcasri salaada casr dabada wey xataa tatluca shamsa ilaa inta qoraxda ka baxayso iyo wa cinda uluucihaa soo baxayso ah, bacda salaat subxi ah, cafwan bacda salaat subxi salaada subax dabadeed xataa tatluca shamsu ilaa inta qoraxda ka baxayso wacinda uluucihaa iyo marka ay soo baxayso kalabaadna waxa wey wacinda uluucihaa marka ay cadceeddu soo baxayso xataa tatakaamal ilaa ay dhamaystiranto oo watartafica ay kor noqoto qadra rumxin waran in leg ay kor noqoto ka saddexaad wa idastawat marka ay samada bartankeeda ku ekaato samada bartankeeda ay markaasi ay ahaato xataa tazuula ilaa ay markaas samada bartankeeda ka dhaqaaqdo oo ay ka zuusho oo xagga qoraxo dhicitaanka kaafuraadna waxa wey bacda salaat alcasr salaada casr dabadeed xataa taqruba shamsu ilaa cadceeddu markaasi ay ka dhacdo ka shanaadna waxa wey wa cinda alguruubi wlkhaamisu ka shanaadna cinda alguruubi waa qoraxda markaa marka ay dhacaysa wey cinda alguruubi dhicitaanka agtiisa weeye xataa yatakamal guruubuha ilaa dhicitaankeeda uu dhamaystirmayo waay shan wakti buu ka dhigay halka inagu ka dhigna maxay ya saddex markaa shantu saddexdaas oo la kala jiido un weeyaan oo la qaybqaybiyo salaada subax ka bacdi ilaa intay qoraxdu ka soo baxayso waran in leeg kor aysan ugu soo fulanayso halba halbay ahayd iminka luun baa la kala dhigaya salaada subax ka bacdi ilaa inta qoraxdu soo baxayso markii qoraxdu ay soo baxdo ilaa intay samada kor usoo fuulayso qadr rumxin samada bartankeeda markay taagantah waa saddex cadceedu casar dabadii ilaa inta godkay ku dhawaanayso godka markay ku dhawaatay casaato ilaa inta ka dhacayso marka casar dabadii iyo dhicitaankii iyo subax dabadii iyo qoraxda soo bixitaankeedi intaasun baa laba laba laga dhigay mid walba laba laga dhigay waa afar iyo samabartikeedi markay joogto oo ka shanaad faslun wasalaatu ljamacati salaada jamcu sunatun muakaratun sunna la adkeeye weeyaan wa cala lma'muumi ma'muumka waxaa waajib ku ah an yanwiya alitimaama inuu markaas iqtidaaga iyo ku-xidhashada inuu niyoodo duuna alimaami xaalo uu yahay imaamka mid intaa dheer wayajuusu yani waajibnimadaas waa dheeri wayajuusu waxa bannaan an ya'tama alxuru ka xorkii markaas inuu ku xidho bilcabdi addoonka inuu ku xidho walbaaliqu ka qaangaadhna bilmuraahiqi ilmihii yaraa ee mumayiska ah, wax kala soocaya inuu ku xidho walaa tasixu asixi mayso qudwatu rajulin bimraatin qudwatu rajulin nin ku-xidhashadii bimraatin gabadhu ku xidhaa asixi mayso walaa qaari'in mid qaari'ina ku xidhan maayo biummiyin ummi ku-xidhashadiisna asixi mayso wa ayu mowdicin meel kastoo sallaa fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa uu kaga tukado bisalaati limaami imaamka salaadiisa uu ku tukado fiihi fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa wa huwa caalimun isagoo og bisalaatihi salaada imaamkana og ajzaahu waa gudaya maa lam yataqadam caleyhi intaanu ka hormarin uuna ka horreynin wain salla fi masjid masaajidka dhexdiisa haduu ku tukado wlmamuumu mamuumkuna khaarija masjidi masaajidka dibadiisa markaasuu ku tukado qariban minhu meel ku dhow yani minhu almasjid marka masaajidka meel kudhow bay noqonaysa ya imaamka ma imaamka hadduu hor masaajidka aggiisa dambe laga bilaabaya waynu horena wayna soo sheegnay wa huwa caalimun bisalaatihi salaadda imaamkana markaas waa ogyahay walaa xaaila hunaaka wax kala teedaya aan halkaa aanu jirin jaaza iyadana waa banaayn halkan wuxuu naga warramayaa jamaca xukunkeeda iyo iqtidaaga waxaa la yidhaahdo axkaamtiisa wax ka mid a ah. wa salaatu ljamaacati wa salaatu ljamaacati ay aljamaacatu fi salaati jamaca salaada dhexdeeda lagu tukadaa sunnatun sunno wey jamaca in salaada lagu tukado ya sunnatun sunno wey salaada jamc yani jamaca in lagu tukado salaabaha xukunkiisu wuxu uhi waa sunne muakadatun la adkeeyey waa qowl daciifa sida muctamadkaa annahaa fardu kifaayatin waa fardu kifaaya wey ya waa maxay fardu kifaayatin qowlka muctamadkaa wey sunatu muakadatun inay tahay raafici baa caynkaa yidhi nawowina wuxuu yidhi waa fardu kifaayatan qowlkiisana raajix madhabka dhexdiisa ya marka fardu kifaya wuxu dadka qaadkan kamay ku qumaan ay la yimaadaan dadka kale wuu ka dhacaya wey waay markaa salaada faralka ah jamac jamaca lagu tukanayo raggaa laga warramaya dumarka maaha dumarka ayagu jamcina ku tukadaan waajib maaha gabadho gurigeeda ku tukata ayaa uga fadli badan masaajidka inay timaado jamaca lakin jamaca haday timaadana loo diidi maayo oo dee rasuulka sala allahu alay slm dumarkii saxaabiyaadka waqtigiisii joogay masaajidka waa iman jireen waa la tukan jireen ragga jamaca waa la tukan jireen loomana diidi jiri waay marka waa ragga weeyaan axraarta xagga xukunka waa la khilaafay qole waxay dhahdeen waa sunno muakada se halkan noogu taalla qole waxay dhaheen waa fardu kifaaya qole waa fardu cayn fardu cayn wey qolada ugu adag waa qolada waa shari weyaan shari shari haddaa la idhaahdo maxaa ka dhalanaya ya salaaddiiba asixo may maysaa ka dhalanaysa de hadduu jimca ku tukado salaad asixi maysaa ka dhalanaysa laanna sharigu maa yalzamu min cadamihi alcadam walaa yalzamu min wujuudihi wujuud walaa cadam lidaati waay markaa waxaa tirahda salatu jamci sunatun fardu kifaayati baad ku yaad ku saxanaysaa fardu kifaayati halkaa wuxuu inooga sheegay xukunkii wa cala lma'muumi ma'muumka waxaa waajib ku ah an yanwiya inuu niyoodo alitimaama imaam inuu ku xidhan yahay oo la hogaaminayo waa inuu niyoodo duuna alimaami imaamka isagu waajib kuma aha inuu niyoodo duuna alimaami xaalou yahay imaamku mid imaamka intaa waajibnimadaasi dheer intaasi waa dheer waajibnimadaasi oo eh, imaamka inuu imaam yahay inuu niyoodaa waajib maaha jamca marka jamc la joogo ya ma'muumka ma'muumku inuu niyoodo inuu imaam ku xidhan yahay waa waajib leanna salaaddiisi waxa hogaaminaya ya imaamka imaamku welibana waxyaabaha qaar ka mida waa uu ka qaadaya soo ma marka waa inuu niyoodo jamci waa inuu niyoodo imaamka isaga laakiin waajibku maha waa sunna uun hadduu niyoo waayo waxa isagana ka tegaya fadligii jamca fadligii jamc ma helaya wuxu noqonaya qof keligii tukaniy buu noqonaya munfarid buu noqonaya qof keli xidhan buu noqonayaa oo isagu markaa ajrigii baa ka tegaya ajrigii jamca yaa dhaafay ayib laakiin waxaanu soo marnay xaalado imaamku ay waajib ku tahay in uu niyoodo imaamnimada mamuumka is mar walba ku waajib laakiin mamuumka aa waxaan jeeda imaamka xaalado ay waajib ku tahay in uu niyoodo maxay ya imaamnimada fadal waay salaada jimcaha waa u niyoonay waayo jamac la-aanti kuma baa saxaysaba salaada imika so jamac in lagu tuko salaadihii soo so mayna odhan waa fardu kifaayatu soo maha jimcaha ka reeb jimcaha waa fardu cayn waayo jimcuhu maba asaxayo jamac la-aan waay iyo salaada roobka loo soo qadimay iyo salaadii la nadray jamci lagu tukado lagu nadray qofku nadray hay xabad ba ka dhiman xabaddaas oo lagu daraya sheekhu u dhaweeyey si fican bu soo dhaweeyey fadal iska wada wad hay adi wad ada istaaga so wad salaadii la soo celinayey soo ma salaadii iyadana mucaadadaha la soo celinayay intaa wey sax wey qofku inuu jamc ku tukado iyo inuu keligii tukado iyo ma fadli badan imse daraje isdheer yihiin shan iyo labaatan ama toddobiyo labaatan darajo soo ma haddaba waxaa jira salaad qofku sida culimada qaar kamid yihahdeen maha culimado dhan culimada qar kamid salaad qofku hadduu keligii tukado uu ka fadli badan yahay jamc hadduu ku tukado qof qof jamc ku tukaday iyo qof keligii tukaday ya ayaa wax fadli badan qofka tukaday keligii tukaday yaa ka fadli badan ki jamca ku tukaday jamci bu ka fadli batay garanaysa hay maya ma salaadaha faralka maya saladaha faralka jamca lagu tukada salaad maqrib jamceedii jamc lagu tukado iyo keli lagu tukado kelidaa fadli badanaatay yaa garanaya waay ninka soo hela beritoole jaisad buu leeyay ma haysaa ninkaasaa inoo haya ya haye haye maya qaata ninka soo h ninka kas ka jawaabo berito darsiga darsigeena insha allah jaa-isad buu leeyay waay ya saxibkaa kugu celi samaysa ma haysaa su adna mahaysid su-aasha waad fahanteen soo ma miyaan ku celiyaa ya jamaca fadligiisu sow salaad qofku inuu keli tukado inu jamca ku tukada iyama fadli badan ya jamca fadli badan soo maha keli iyo jamac iyama fadli badan jamaca fadli badan markastuu jamcu farbatana fadligiisu waa u badan yahi soo ma waay jamcuna wuxuu laba imaam iyo mamuum culimada qaar kamid saddex bay ka dhigeen haddaba waxaa jira qof isagoo oo kelidii tukaday kelidnimadaa uu ku tukaday ay ka fadli badantahay jamaca laftiisii mad haysa ma garanaysiin ban maranaya waktigaan iga riban waay hay waay may berri inoo haraysa insha allah ya berrita berrita ya ninka berri ka jawaaba may berrita isku day insha allah ninka berri ka jawaaba jaa-isad buu leeyay insha allahu jaa-isad kitaab baan siinay waay maca habluhun way ku jiraan maaha inamada keliya maha ayaguna waa waa ku jiraan wuxuu yihi sheekhu raximahullah wayajuusu waxa banaan an yatama alxuru xorku inuu ku xidho bilcabdi addoonka inuu ku xidho walbaaliqu ka qaangaadhana bilmuraahiqi muraahiq waxa la qofka ku dhawaada qaangaadhka lakin halkan waa logala jeeda halkan waxaa logala jeedaa asabiy lmumayiz sabiga mumayizka wax kala soocaya kaasa loo jeeda sabiga wax kala soocaya ayaa loo jeedaa ee maaha kii ku dhawaaday uu keliya un maaha walaa tasixu asiximsu qudwatu rajulin bimraatin horena soo marnay halka soo ma ya ninku gabadh ku xidhan maayo soo ma oo gabadha noqon mayse maxay imaam cagsi bayn ka dhigayna masalada cagsigeeda ya haye adiga adig gidaar ku tirsa a masalada cagsi ka dhig waay sheekhu kaams mid kaamsta haye sheeka kuxiga sheeka kuxiga sheeg adu cagsi ka adama hayse kusi xiga a ah, a ah, ya inay gabadh ku ku xidhato ya ninka ah, inay ku xidhato soo maaha xukunkeed noqonaya amusa de amusa ninkaas mudi ano haye waa saxaysa walaa qaari'in biummiyin nin qaariyana ku xidhan maayo qof ummiya qof qaari ku xidhan maayo ummi ku xidhan maayo waxaynu doonayna markaa umigu waayo adiga gidaal ku tirsan a ah, istaag ummigu waa kee ka waxba aan garanayn ka waxba aan garanay ummigu la dhaa se jaahil baa la dhaa sheekha kuku xiga haye Yeah. Yeah. Fadhiiso fadhiiso fadhiiso waay me xagga qolada gidaarka albaabkana ku tirsan haye istaag umigu waa kee ya iska soo horjeedaan qaariga aan ahayn fadhiiso shaqa ka soo horeeya ya qofkan faatixada aan aqoon man laa yuxsinu qiraa'ata alfaatixa ayaa waxaa la dhahdaa ummi inaga soo sheegnay soo maha rag badan baa ilaawey ummigu halkan waxaa lagala jeedaa man laa yuxsinu qira'ata alfaatixati qofka faatixada aan garanaynin amaba aan hagaajinaynin faatixadii wan hagaajinayn mar hal nin qur-aankii garanaya faatixadii si fiican u garanaya iyo nin aan faatixadii si fiican u garanoo jejebinaya ya ka jejebinaya imaam noqon maayo inuu noqon maayo lakin cagsigu waa sax wey waay halka markaa laba inoogu sheegay kitaabkeeni horena uu kordhiyey intan ziyaada la socotay soo maha ku darna haddaba hay adiga qolada miiska ku tiirsan miiska miiska miiska masaaxiifta haye halkan shekh wuxuu noo sheegay laba qaar buu ka tegey ku darku ka tegey de inaan soo dhiganay xertaas ma hayaan xertiina ka horeysa intiina ka horeysa waad hay ah. mid isag maamuum ku maamuum maamuumna markaa de ku xidhan maayo qof isagu maamuumula tukinayaba de imaam ka dhigan maayo waay hay hay hay kunha bikunha kunha bikunha muxuu ugu xidhan waaya waxaa dhici karta inuu yahay ka wax tukinaya ruux dumara isagu inuu yahay nin baa dhici kara soo ma waahy mid baa inoo hadhay soo fadl a qudwatu khunha bimraati gabadh buu ku xidhanaya waxaa dhici karta inuu sugniyi ba dhici karta soo ma cagsi lakin wa ayu mawdicin meel kastoo sallaa fi masjid masaajidka dhexdiisa markaas uu ku tukado bisalaati limaami imaamka salaadiisa uu ku tukado fiihi fi lmasjidi wa huwa caalimun bisalaatihi salaadiisana uu og yahay ajzaahu waa ka gudaya wa ayu mawdicin sallaa fi lmasjid iyadan waynu soo marna waynu soo dhiganay waxaynu soo dhiganay imaamka iyo ma'muumku intay isku jiri karaan waxaanu qaybinay in in inuu jamciyo masaajidka dhexdiisii masaajid keliya inay markaa ku wada tukanayaan inay banaan ku wada tukanayaan masaajidba aan ahayn iyo inuu midna masaajid ku jiro imaamkii maamuumkana dibaddu ku jiro dibaddu ku tukanayo soo saamahayn hay adiga adiga adiga ha istaag ta koowaad sheeg xukunkeeda ta koowaad saddexdana sheegna ta koowaad saddex soo maynaan sheegin bal saddexda ku celi waay waay guri kuwa tukanayaan ha waan sheegna kaamaya waay fadhiiso sax sax xabadma kaa dhima xabadma kaa dhima xabadda ku dara ku dar sheekh kuxigo ku dar xabadda ku dar wuxuu sheegay in masaajidka wa tukanayaan iyo imaamkuna masaajidku ku tukanaya maamunkuna dibadda ku tukanaya xabad saddex xabaddu ma xabad baa ka dhiman ah, taa wuu sheegay ma imaamka laftiisa dibadda ku tukanaya cags baad ka dhigtay sidii hore saxayd fadhiiso dhib male ay sheekh adiga a xabad xabadda ka dhiban ma haysaa haye fari inay banaan meel aan masaajid baan ahayn banaan bay ku tukanaya imaamka iyo ma'muumku haddii masaajidka ay ku wada tukanayaan masjid haddii labadooda ku wada ya imaamka hadduu agga hore ku tukanayo maamuunkuna xagga ugu dambeysa uu ku tukanayo salaadiis waa sax mar hadduu masjid jimciyey masaajidku ha weynaado ha yaraado ya mar haddii masaajid keliya uu jimciyey meeshuu kaga tukada waa ku ansaxaysa imaamka halkuu ku tukanaya safka ku-xigaana waxuu noqday meesha ugu dambeysaba dii kaga xidhan laba eh, laba qof saf qofka keliya saf noqon maayo halkaasu kaga xidhay salaadiisu sax wey waxaa soo hadhay imaamku masaajidku ku dhex jira maamuumkuna dibaddu ku tukanaya intay isku jiri karaan wana soo sheegnay iyadane ya hay hay ha ha ya imise dhudhun may saddex boqol saddex boqol oo dhudhun weyaan waa boqol iyo konton ka lakin waa saddex boqol oo dhun ayay isku jiri karaan halkee marka laga bilaabo laakin halkee laga bilaabo imaamka miya safka ugu dambeeya ha marka damiirka halka noogu yaala walmaamumu kharij masjidi qariiban minhudaasi imaamka ayaad moodaa markaa inuu noqonayo laakin maaha eh waxa weeyaan waa waa qofka ugu dambeeya ee eh, markaa safka ugu dambeeya masaajika agga ugu dambaysa albaabka xigta wey qofka ku tukanay waay waxaa inoo hadhay marka banaan lagu wada tukanayo labadooda banaan ku tukanaya wuxuu lamid yahay kaasun waa in waa inuun ka fogaanin saddex boqol oo dhudhun laakiin haddii sufuufta xidhiidhaan ka war sufuufta hadday xidhiidhaan intaa ma ka badan karaa hawa ka badan kara wa ayu mawdicin meel fiihi isagoo yani imaamka ku xidhan fiihi fi masaajidka dhexdiisa kaga tukado wahuwa caalimun xaalow yahay isagona mid og bisalaatihi salaadiisa og salaada imaamka ayuu og yahay wuu socdaa salaadda imaamkuna wuu socdaa ajzaahu waa ka gudayaa maa lam yataqadam caleyhi intaanu ka hormarinin ka horreyn imaamka laga horreyn maayo waa laga dambeynay marka salaadiina waa imaamka salaadiisiina waa og yahay oo wuu la socdaa waay muxuu ka ogaanaya haddaba wuxuu ku ogaanayaa inuu imaamka laftiisa arkayaba inuu sufuuftii imaamka arkaysay ka horreysay inuu arkayo inuu codkii imaamka uu maqlayo inuu muballiqa ka gaadhsiinaya muballiq baa beri hor jir jiray markuu masaajidku weyn yahay oo kale marku allahu akbar yidhahdo dadka xagga dambe uma maqlayaan marka mid dhexda abaa ah gaadhsiinaya dadkii kaa muballiqa ana inuu codkiisa maqlayo intaasuu ku ogaan karaa intaa ayuu ka ogaanaya waay ma lam yataqadam caleyh wain sallaa fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa markaas ku tukado wlmamuumu mamuumkana khaarij masjidi masaajidka markaas dibadiisa wey qariiban midhu mid ku dhow oo aan ka fogeyn masaajidka xaggiisa dambe agga markaa safka ugu dambeeya masjidka dad ku jira ayaa laga bilaabaya wa huwa caalimu bisalaatihi salaadiisna markaas uu og yahay walaa xaaila hunaaka wax kala teedaya ana aanu jirin jaaza waa banaan wax kala teedaya ana aanu jirin iyadana iqtidaagu waa asaxayaa wey eh, xaajiisku wuxuu gala jeedaa ama xaayilku wuxuu gala jeedaa wax diidaya inuu arko ama diidayaba inuu markaasi uu meeshii maro wuxuu diidaya inuu jiri waa inuu arki karo wey marka maalintii hore waxaynu soo tilmaanay in lagu xidho t v-ga ama lagu xidho raadioga inaanay asaxaynin soo ma sababta maxay ahayd shuruuddan alka shuruud ay nagu yaalo soo ma shuruudahaasaa la waayayaa maxaa ka mid ahaa ya maw maw mawdic wada jimciya ma jiro waay xaailna haye ya kuma muxuu ma tegi karo uma tegi karo yani imaamku uma tegi karayo istidraaqiba mesha ka baxay ujeeda yani ya waay dee xaailna waa jira xaailkuna waa u jira isagu faslun wayajuuzu lilmusaafiri musaafirka markaas waxaa u banaan qasru salaati rubaaciyati salaadii rubaaciyada ahayd gaabinteedi bikamsi sharaa'ida shan shardi bayna ugu banaanaanaysaa gaabintaas an yakuuna inuu hadlo safaru safarkiisu fii ayri macsiyatin bisababin ayri macsiyatin sabab aan macsi aan ahayn waa inuu yahay wa an takuuna waa inu noqoto masaafatu masaafadiisuna sitata cashara farsakan lix iyo toban farsakh wayna tahay wa an yakuuna waa inuu noqdo musaafirkii muadiyan mid gudanaya lisalaati rubaaciyati salaadi rubaaciga ahayd mid gudanaya o la imanayana oo adaana wayna tahay wa an yanwiya alqasra qasriga waa inuu niyoodo maca alixraam ixraamka la jirkiisa waa inu qasriga u niyoodo waanlaa yatama waa inaanu ku xidhanin bimuqiimin muqiim waa inaanu ku xidhanin wayajuuzu lilmusaafiri qofka musaafirka waxaa u banaan an yajmaca bayna aduhr walcasri duhr iyo casr inuu jamciyo fii waqti ayihimaa shaa labadaa ku doono waqtigooda labadaas kii alla iyo kii doono waqtigeeda in geeyo wa bayna almaqrib walcishaai maqrib iyo cishii in isku daro fii waqti ayihimaa shaa labadaasi kuu doono waqtigeeda kii alla iyo kuu doono waqtigeeda in geeyo wayajuuzu lilxaadiri ninka xaadirka waxaa u banaan fi an yajmaca baynahumaa inuu markaasi xaadir musaafirka ku baxay fi lmaari roobka dhexdiisi an yajmaca baynahumaa labadii salaadood inuu iskugu geeyo fi waqti اlأulaa minhumaa labada saaladood ta hore waqtigood inuu iskugu geeyo yaa u banaan halkana waa musaafirkii iyo salaadihii jimcintoodii wayajuuzu lilmusaafiri musaafirka waxaa u banaan qasru salaati rubaaciyati salaadii rubaaciga ahayd in gaabiyo salaadaha rubaaciga waa misa adiga adiga adiga a ah, salaadaha rubaaciga waa misa haye tiri waay haye a ah, duhur casar cishaa <clears throat> marka waa la gaabinaya laga dhigaya imsa ragcadood laba laba bihamsi sharaayia lakin imse shardi bay leedahy markan laga dhigay markan la qasrinayo imse shardi bay yeelanaysaa shan shardi an yakuna safaruhu safarkiisu waa inu noqday fi gayri macsiyati macsiyo sababteeda la-aanteed fiidu waa bimacnaa fiidu waa sababiy fii gayri macsiyatin bisababin gayri macsiyatin sabab aan macsi aan ahayn waxaynu usoo qabin inagu qofka safarka dhexdiisa isaan ku nimaada alcaasi fii safarihi iyo alcaasi bisafarihi soo mahayn iyanoo kala saaraya way sax safar mubaaxa ama aaca ayuu baxay lakiin safarka dhexdiisi macsi macsi waa dhex dhacday kaa markaa kaasi rukaski wuu yeelanaya isagu waa u yeelanaya hay macsigu marka hore buu baxayba ah, inuu dhiig soo daadiyo wax soo dilo ama maaragtay saas kale khamr buu soo cabo safarkiisu macsi bu ahaa khayr sax wey marka iminka safarka kaas mara kaa dambe alcaasi bisafarihi isagu ya rukaskii ma yeelanay waay wa an takuuna masaafatu masaafadiis waa inu noqoto sittata cashara farsakan lix iyo toban arifoof waa inu noqoto lix iyo toban arifoof yaa ay ariga intuu foofooyaan dee ariga la kaxeeyo ee ugu fogey la geeyay haddana laga soo celiyo farsk ari foof baa la dhahdaa intuu arigu foofi waay markaa shan iyo siddeetan kilomitr ayay ka dhigeen culamada mucaasiriintu meelahaas safarka meeshuu safarku gelaya waa ina noqoto safarku tegaya waa inuu noqdo shan iyo siddeetankaasi wa an yakuuna waa inuu noqdo muadiyan lisalaati rubaaciyati salaada rubaacida ana mid gudanaya waa inuu yahay muadiyan mid adaan qadaagibaa ku baxay qalihii ayaa ku baxaya kal waktigu dhacaan maranayaa intaas inaynu halkaas ka bilaabi doona insha allah wa an yakuuna muadiyan shardigaas saddexaad ayaynu ka bilaabi doona halka aynu ku dayno sala allahu waslama wbaaraka cala muxamed waala alihi wasaxbihi ajmaciin